sharxi kitaabi tadkirati saamic almutakalim limaam اljamaca caleyh raxmat ullah fii leylati اsabt ahaaliث walcishriin min shahri rabiicin aلthani aw alaakhir cami alfi arbacumiya waamaani waalaaiin hijrat mustafa sala allahu aleyh ali wasalam majliskan waa majliskii tobanaad ama fadhigii tobanaad ee fadhiyada iyo sharaxa kooban kitaabka tadkiratu saamic lmutakalim ilaam iljamaca caleyh raxmat ullah habeenkan waa habeen sabti ah saddex iyo labaatanka bisha rabiic alaakhir ama rabiic ahaani kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena caleyhi salatu salaam baabkana waa albaabu ahaaliu laba baab ayaa noo soo dhammaatay baabka saddexaad weeyaan albaabu athaaliu baabka saddexaad wa fiihi baabkan waxaa ku sugan alaaatu fusuulin saddex fasal ayaa ku sugan fi aadaabi lmutacalimi ardayga aadaabta looga baahan yahay ayayna ka hadlaysaa saddexdaa fasalay ka hadlayaan weeyaan alfasl lwalu fasalka koobaad fii aadaabihi ardayga aadaabta looga baahan yahay fii nafsihi naftiisa gudaheeda wa fiihi fasalka waxaa ku dhex sugan cashratu anwaacin toban nooc alfaslu thaani fasalka labaad fii aadaabihi ardayga aadaabta looga baahan yahay maca shaykhihi shaykhiisa markuu la dhaqma ama uu la jira adaabta looga baahan yahay ayuu u baab yahay iyo qudwatihi kii uu ku dayanayey oo sheekhiiya iyo wamaa yajibu calayhi wixii ku waajiba oo min cadiimi xurmatihi xurmada uu kule weyninkeeda ah ayuu asna u baab yahay weeyaan albaab athaaliu baabka saddexaad fii aadaabihi ardayga aadaabta looga baahan yahay fii duruusihi duruustiisa iyo wa qiraa'atihi wax akhrintiisa fi lxalqati xalqada wax ku akhrina iyo wamaa shay yactamiduhu uu cuskanaa fiiha xalqada dhexdeeda maca shaykhi shaykha iyo warufaqati iyo ardayda amaba rafiiqyaalka la jira saasuu asna u fasal yahay weeyaan saddexdaa fasal ayuu baabkan saddexaad ka kooban yahay waxaan ka bilaabaynaa marka insha allahu tacaala alfasl awal fasalka koobaad fii aadaabihi h alfasl اwal fasalka koobaad ayuu ka bilaabanayaa fii aadaabihi ardayga aadaabta looga baahan yahay fii nafsihi naftiisa gudaheeda halkaasuu ka bilaabanaya insha allahu tacaala naftiisa aadaabta looga baahan yahy inuu la yimaado markuu ardaynimo niyoodo ama u bilaabo ayuu fasalkan mxuu ahay u caqidan yahay weyan u guntan yahay wa fiihi fasalka gudihiisa waxaa ku sugan cashratu anwaacin toban nooc oo aadaabah loo baahan yahay annawcu an yuahira wa inuu nadiifiyo ardaygii qalbahu qalbigiisa waa inuu nadiifiyo min kulli ishin khiyaano la ark inuu ka nadiifiyo wax kastoo khiyaano ah iyo wa danasin wasakh ah iyo wa qilin cuqdad ah iyo wa xasadin xaasidnimo ah iyo wa suwa caqiidatin caqiida ah. iyo khuluqin suua khuluqin abic xumi ah muxuu intaa u samaynayaa liyasluxa inuu u subada bidaalika arrinkaas awgii ama sababtii liqabuuli اlcilmi cilmiga aqbalitaankiisa intaasoo wasaq ah amaba cuqdad ah amaba uurqabasho ah amaba xaashidnimo ah ama caqiido xumi ah ama amci xumi ah markuu qalbigiisa ka nadiifiyo markaas ayuu cilmigii u suubanayaa inuu marka qalbiga isaga ku shumo weyaan ilan waxaa tusaa qalbigu wuxuu la tooyahay waalka oo kale weyaan waalka markaad wax ku shumanaysid waa in isagoo nadiif wax lagu shubta koob meel yeella oo qof intuu wax ku cabay uu haraa kaga tagay ama qashin uu ku jira ama barambaro ay dhex taalo wixii la ah, wasaqa inaad ku shubata cabitaan suuragal ma noqonaysaa waa may waa inaad nadiifiso marka cilmiga ashraf min asharaab cabitaan la caba isagaa ka sharaf badan sida awgeed waa in qofka qalbigiisa markuu muxuu raba inuu cilmi allah ku shubo subxaana wa tacaala uu ka nadiifiy intaan soo sheegnay inkastoo xun weyaan intaa muxuu u nadiifinaya ardayga liyasluxa inuu suubada bidalika nadiifinta darteed liqabuuli lcilmi cilmiga aqbalitaankiisa iyo xifdihi cilmiga xifdigiisu kor uu ka qabta weeyaan iyo waliilaac inuu dul istaago calaa daqaa'iqi macaaniihi macnayaalka cilmiga kuwooda qarsoon daqaa'iqdu waa kuwa hooseeya oon aada loo arkin oo qarsoon weeyaan iyo xaqaa'iqi qawaamidihi cilmiga kiisa mugdiga ah qaybaha mugdiga hoosta ku jira waxyaabahan culimada ay yidhaahdaan weeyaan atraafta cilmiga ama khabaaya zawaaya meelaha mxu golladaha iyo meelaha aan laga filaynin cilmiga ku jira in laga soo qufa siduu ugu suu bada weeyaan fa ina alcilma cilmiga kamaa qaala bacduhum barkood sidaa ay yidhaahdeen salafkii rag ka mid ay ah yidhaahdeen salaatu siri salaada sirta ah weeyaan oo qofka keligiis keligiisuu tukada ayuu la tooyahay wa cibaadatu lqalbi qalbiga cibaadadiisa weeyaan wa qurbatu lbaini iyo caloosha iyo mxuu ahay qalbiga alla lagaga dhowaado weeyaan intaas ayay culimada ku sheegeen weyaan marka in cilmiga isaga maadaama qalbiga uu kushuma qalbiga inuu nadiif ahaado ayaa loo baahan ayuu leeyahay imaamka cali raxmatullah tusaaluu marka keen imaamka cali raxmatullahi wuxuu leeyahy marka tusaalaha wa kamaa laa tasixu sidayna u ansaxaynin alsalaatu salaada allatii taasoo hiya iyadaba cibaadatu ljawaarixi cibaadada xibnaha laga qabta ka mid a ah, aldaahirati weliba muuqata ilaa biahaarati aahiri daahirka iyo muuqaalka kore in la nadiifiyo oo طahaaro lala yimaado min alxadai dahaara beelka xadadka waxaa weeyaan qofka wuxuu dahaarada ka qaada ama xadadka ha noqdo mid yar oo weyse ama ha waajibiyo amaba qabays ha waajibiyo dahaaro beel ayaa marka u dhow wax lagu magacaabo wa kamaa laa tasixu siday u ansaxayn asalaatu salaada allatii salaadaasoo hiya iyadaba cibaadatu ljawaarixi cibaadada xibnaha laga qabta ka mid ah a ee muuqata ilaa biahaarati aahiri muuqaalka kore inuu daahir noqdamo oo yeeha min alxadai <clears throat> ahaaro jabka ama ahaaro beelka iyo walkhabai wasakda iyo xumaanta fakadalika sidaasoo kale ayuu laa yasixu alcilmu cilmiga ansaxaynin alladii kaasoo huwa asagaba cibaadatu lqalbi qalbiga cibaadadiisa ah ilaa biahaarati qalbiga inuu daahir noqdamo oo yene can khabai sifaati tilmaamaha xunxun iyo waxadai masaawi lakhlaaqi abixumida soo diriskeeda waxadai masaawi alakhlaaqi abixumida soo diriskeeda in laga nadiifiya i waradiye ahateeda xun weeyaan markaasunbaa qalbiga uu cilmi u subada hadii qofka isagoon weyse qabin ama janaabo qaba u tukada ama wasakh iyo mxuuah najaaso jirkiisa ama mxuah korkiisa ay saaranta ama dharkiisa ay saaran salaad kama ansaxaysa sidaasoo kale qalbiga isagoo la nadiifin cilmi kama ansaxay mana galay weeyaan waidaa uyiba alqalbu qalbiga haddii la nadiifiyo lilcilmi cilmiga loo nadiifiyo daharat waxaa muuqanaysa barakatuhu ilmiga barakadiisii maanta laga hadlay ayaa muuqanaysa weeyaan wanamaa markaasuu kordhaa u ziyaada kalardi arlada oo kale idaa uyibat markii la nadiifiyo oo loo diyaariyo oo la rogrogo oo la gedgediyo oo waxa weeyaan abuur loo diyaariyo lizarci abuurka loo diyaariyo weyaan namaa wuu kordhaa markaas arlada zarcuhaa abuurkeeda wuu kordhaa wazakaa wuu tirabataa weyaan wuu barakooba wa fi lxadiii xadiian waxaa ku sugan ama xadiidka waxaa ku sugan ina fi ljasadi jirka gudihiis ayay ahaatay mudatun ina fi ljasadi jirka gudihiis ay ku sugnaatay mudatun ina fi ljasadi mudatun wala mudatun ina fi ljasadi maxaa idin qoran axsant mudqada waxaa weeyaan ism ina oo muahar ah ina jasadka gudihiis ayuu ku sugnaaday mudatan in yaroo cad yaroo hilibah in la calaaliyo in la eg idaa salaxat haddii inta ay suubata qaybta ayada salaxa aljasadu jirku wuu suubadaa kulluhu dhammaantii wa fasadat haddii ay qaybtaa yar fasaada fasada aljasadu jirkina wuu fasaadaa kulluhu dhammaantii alaa hooya wahiya iyadan alqalbu waa qalbiga weyaan marka qaybta in la nadiifiyo waa laga maarmaa xadiidka muslim imaam bukhaari ayaa soo saareen annucmaan ibn bashiir radi allahu tacala anhu ardaa ayaana wariyey wa qaala sahlun sahlin cabdillahi tustri weeyaan wuxuu leeyahay xaraamun waxaa xaraamka calaa qalbin qalbi an yadkhulahu nuuru nuur inuu galo cilmiga ayaa nuurka ugu weyne wa fiihi qalbiga gudihiis inuu ku sugan yahy shayun shay oo mima yakrahuhu allah mima yakrahu allah alla wuxuu naca caza haalib ahay wajalla weynaaye qalbi uu wax ilaahay uu naca ay gudihiis uu ku jira in cilmi uu galo ama nuur uu gala waxaa weeyaan ka tahay ayuu waa nowca koobaad oo qalbiga qofka inuu nadiifiyo si aad u noqdo meel cilmigii u habboon munaasab u ah allahna subxaanahu wa tacaala cilmigii inuu muxuu ahay u ogolaado inuu gala u qalanta weeyaan qalbiga qofka waa inuu muxuu ahaa nadiifiyo wax alla wixii waxaa ugu khatarsan cuqdadda xaasidnimada khiyaanada qalbiga lagu haayo iyo wixii la midka qofku waa inuu ka nadiifiyo qalbigiisa habeen kasta intuusan saaxanin waa inuu dhaqa u nadiifiyo weeyaan oo muslimiintao dhan inuusan wax u qabin oo u wada duceey dhammaantood kan xataa ay isku kacsan yihiin oo isku fiicneen weyaan annawcu thaani nowca labaad xusnu niyati niyad wanaag inuu la yimaado ardaygii fii alabi alcilmi cilmiga dalabkiisa bian yaqsida waa inuula qasta bihi cilmiga dalabkiisa wajha allahi tacaala wejiga alla inuula qasto weeyaan iyo walcamala bihi cilmiga inuu ku camal fala iyaa ashariicati shariicada alla inuu muxuuha nooleeyo wa tanwiira qalbihi qalbigiisa inuu nuuriyo wa taxliyati baatinihi iyo gudihiisa inuu qurxiyo qalbigiisa iyo caloosh urkujirtiisa inuu qurxiyo iwalqurba uu dhawaasho min allah alla waa u dhowaada tacaala alla kor ahaye oo saromarye yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo iyo watacaruda inuu banbaxa ood ahal u noqda limaa nicmo iyo khayr acadda allahu alla uu diyaariy liahlihi ahalka muxua ah cilmiga ku camalfala bilqurbi liahlihi ahalkiisa oo min ridwaanihi raaliahashadiis ka mid weeyaan iyo wa cadiimi fadlihi fadligiisa weyn ardayga waa inuu marka cilmigaas doonitaankiisa uu allah jala jalaaluhu wacadama sulaanuhu waa inuu waxaa weyaan ula qasta weyaan si uu ugu mid noqdo dadka allah subxaana wa tacaala jannada iyo ridwaanka loo diyaariyey gruubkaas aad ugu bira weyaan iyo fadliga weyn oo alla subxana wa tacala u diyaariyey qaala sufyaan thawri sufyaan thawri wuxuu leeyahay imaamkaas maa caalajtu ma aanan daweynin shay-an shay ma aanan daweynin oo lama aan xarbinin ashadda ka daran calaya dushayd iga daran min niyati niyadayd wax aan la xarbiyo oon la daaladhaca oo la rafaado oo shaqo ahoon qabto culays kastabaa qabta iiga dar niyadaydmaan arkin niyadaasumbaa la xarbiya halkaasay kula dhici halkaasay kula aadi ka soo celi intay ka cararaysaa ka soo bixi jaqbay kula gelaysaa ka soo saar qof bay wax u qabani ka bixi mar qof bay leeda ama lagaa sheega oo qiimo lagugu sheegaa kasoo naftaasumaa la xarbiya wax iga dhib badan maan arkin ayuu leeya aleyh raxmatullah walaa yaqsudu uma qasda ardaygii bihi cilmiga barashadiisa alaqraada danaha adunyawiyati addunya ulama qasta weeyaan oo danaha addunya maxay yihiin min taxsiili ri'aasati madaxnimo helitaankeed iwaljaahi magac iyo muuqaal inuu helo iwalmaal maal inuu helo iyo mubaahaat alaqraani dadka laisku da'da yahay inuu ugu faantamuu yihahdo waa idinka aqoon roonahay inuu yidhaahdo cawdu bilah iyo wa tacdiimi innaasi lahu dadka inay weynayn oo la yihahdo sheekh hebel caalim hebel in la yidhaahdo iyo wa tasdiirihi in laga fi majaalisi meelaha la fadhiyo laiskugu yimaado in la yihado sheekhii halkan soo fadhiiso in la yidhaahdo iyo wanaxwa dalika iyo arrin wix la inuu qofka ula qasdin weeyaan oo fayastabdila kadibna uu ku badasha bihi cilmigii qiimaha badnaa fayastabdila uu ku badasha bihi isaga aladnaa kii hooseeyey oo liidanaa biladii kii uu ku badasho huwa isagaba khayrun khayr badan weeyaan cilmiga qiimaha badnaa adduunye iyo yuftucu lahan waxba lahayn oo macno lahayn markaas uu ku badasho wey inkaar ay ku dhacdo oo madaxnimo raadi iyo magaca lagu sheega iyo waxa weya dhaqaalo yar ku hel iyo meelaha marka laiskugu yimaada hore ha lagu mariya iyo waxyaabahaas noocaas waa inuu mxuu ahay qashinkaas hoose waa inaysan ku wareegin oo ilaahay subxaana wa tacaala ula qasdo halkaas ay noqoto meesha baashu ula qastaa waxaan kale wixi tabac ku yimaado waa tabaca la yihahdo atabacu attaabicu taabic attabacu tabac marka wix iska yimaado oo qofka markuu ilaahay cilmiga dartii u barta kadibna lagu karaamayo la yihahda diintii allah dartiis ilahay ku siiya isagana qalbigiisa uusan ku caidaynin weligiisna niyadiisa ay kusoo dhacaynin taa dhibaato ma lahan taa dhibaato ma lahan weyaan nacam qaala abu yuusuf wuxuu yidhi nin kale abu yuusuf waa saaxibu abu xaniifa abu xaniifa labadiis saaxib uu lahaa maxamed bin xasan shaybaani iyo abu yuusuf weeyaane labadaa nin mid ka mid a weyaan abu yuusuf wuxuu yidhi raximahullah yaa qowmi wartalow iyo saaxibow uriidu war waxaad la doontaan bicilmikum cilmigiina waxaad la doontaan ood la raadsataan allaha tacaala alla weyne cilmigiina la doonta oo meesha aad la aadaysaan cilmiga dalabkiisa iyo mxuu ahaa ku dadaalkiisa allah subxana wa tacala ha noqdo xaggii weyaan maxaa yeelay fa innii aniga oo mxuu abuu yuusuf ah lam ajlis ma aanan fariisanin majlisan meel la fariisto qatu weligey oo anwii aan niyada ku qabtay oon damcay fiihi isaga an atawaadaca inaan hoos isu dhiga oo allah dartiis hoos iskuga dhiga ilaa haddii ay dhacdo lam aqum kamaanan istaagin xata acluuhum ilaa aan dadkii dhanka sare mara od allah subxana wa tacala kor i qaado walam ajlis maanan fadhiisan majlisan boos ma fadhiisan qatu weligey anwi aniyona fiihi booska gudihiisa an acluuhum dadka inaan iska sare mariyo oon macno inaan le aan ismuujiyo ilaa haddii ay dhacda lama qom kamaan istaagan xataa aftadixa ilaa marada ayga dhacda weyaan oon ka fadaxooba wax tajribo u ku gaaray caleyh raxmat ullah wuxuu leeyay cilmigan sidiisaba alla un la aado boos weligay aan fadhiistay oon damcay in aniga ummaddii aan hoos sumariyo oon dadkaas dhan inaan ka dembi badanahay ka aqoon yarahay ka cibaado yarahay aan niyeysanahay ma jiro ilaa allah baa kor i qaada subxaana wa tacala anoo qiimaysan oo madaxaygu kor u qaadan yahay oo wixii aan sheegay iyo wixii aan bartayba ay barakaysan yihin qiima ay leeyihin ayaan ka kaca weligayna boos aan fariista oon markiis laha bal maanta yar isyara muujiya xogaho ragnimadada bannaanka soo dhig aan is ma fariisan ilaa anoo dullaysan oo ceebaysan oo marada iga dhacday baan ka kaca marka waxaad yeelaysaan saas ku dadaal ayuu dhihi jiray imaamkaas caleyh raxmat ullah nacam waalcilmu cilmigana cibaadatun waa cibaado min alcibaadaati cibaadooyinka ka mid ah wa qurbatun oo dhowaasho oo min alqurabi dhowaashiyaalka alla looga dhawaada ka mida weya looga dhowaado ka mid ah, ah. fain khalusat haddii ay barax tirnaata fiihi cilmiga dalabkiisa anniyatu niyada qubila cilmigaas waa la aqbalaa min qibali illaahi caza wajal alla agtiisa laga aqbalaa weeyaan abcan wazakaa markaasuu ziyaadaa ood nadiifoobaa ood qiimo bataa weeyaan wanamat waxaa kororta barakatu barakadiisana way korortaa cilmiga marba haddii allah loola doono subxana wa tacaala oo loo baraxtiro ilahay agtiis waa laga aqbali oo shay maqbuulu noqonaya waa cibaado aad weyn tan kale ilahay baa kordhinay subxaana wa tacaala barakadiisana waxaa wey meel buu ilahay gaarsiinaya subxaana wa tacaala wain qusida bihi haddii cilmiga loola qasda hayru wajhi illaahi wejiga alle waxaa in loola qasda tacaala alla koraya xabita wuu buraa oo camalka asaga ahaa alla agtiisa camal buray ayuu noqonaya weyaan wadaaca wuuna luma waa qiimo beela weyaan wa khasirat waxaa muxuu ahaa dhulka ku dhacda safqatuhu dhiilkii dadka busineska amaba dhaqaalaha ku jira aad ba u yaqaanaan hebel baan dhiil la galay ayay yidhahdaan adi gorgoradii iyo howlihii qofka aad kula ballamay ood filaayey wax buri ay noqonaysaa wa khasirat waxaa khasaarta safqatuhu dhiilkii u galay amaba ballantii uu galay oo inaad muxuu beecsharo intuu galay kadibna uu ka faa'iida uu rabay faa'idadii waa burtaa weeyaan wayna khasaartaa wa rubbamaa waxaa dhici karta tafuutuhu inay ka tagta uu waaya tilka almaqaasidi qasadyaalka iyaga ahaa ama tilka almaqaasid qasadyaalka iyaga ahaa inuu muxuu ahaa ay ka tagto uu waaye ayaa laga yaabaa oo walaa yanaaluhaa uusan gaarin uusan gaarin ayaa dhici karta oo danihii adduunya oo madaxnimadii iyo howlihii wixii aad ku fikiraayay iyo halagaa sheegay iyo wamaa ilaa daalika adduunku heliyo wixina inuu waaye ayaa laga yaabaa oo khasira dunya walaakhira ay ku dhacdo markaas addunya aakhra buu khasaaro oo fa yakhiiba uu nogo uu muxuu ahay burburo ood ku hangooba qasduhu qasadkifa yakhiiba u hangooba qasduhu qasadkiisa oo wayadiica uu dayacma sacyuhu shaqadiisa ay dayacanta weeyaan iyo hawshii iyo dadaalkii uu dayacmaa laga yaabaa marka qofka qodobka labaad ama nowca labaad waa inuu qofka niyadiisa allah subxaanah wa tacala uu barax tiro meel kale hla aadin intaad boqol weji ilaalin lahayd hal weji ilaali dadka wajiyaalkooda miiqaa milyan wa miiqaa kun wa miiqaa boqolaal kun wa ma qof walbaad raaligarayn kartaa rida nnaasi haayatun laa tudrak marka ma rabtaa ina dadki ay kaa raali noqdaan oy rag ku jeclaadaan dadki oo wax lagaa dhegaysto qiimo yeelato ood adduuniya aakhra liibaanto allah bes ilaali cid kale ha u aabayeelin daban ixsaan iyo dhaqan wanaag iyo ta iyada waa tii lasfari oo in laisula dhaqmo abci wanaagga waa waxyaabaha loo baahan yahy laakiin qofka aad rajaynaysa duran wanafcan wa camalan wa tarkan allah waxdahu ha noqdo weeyaan qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaah lilaahi rabbi اlcaalamiin bas abadan meel kale ha aadan weliga halkaasu muxuuha noqoto qasadkaada weeyaan annawcu aaliث nowca saddexaad oo ardayga aadaabta naftiisa looga baahanya ka mid ah an yubaadira waa inuu la degdego shabaabahu ardaynima da'yaridiisa an yubaadira waa inuu degdego ood la degdego ood ka degdego shabaabahu dhallinyarnimadiisa oo degdeg uu la yimaada maadaama aad aad dhallinyaro tahay dayar tahay degdeg la ima cilmi barashada ku degdeg weyaan an yubaadira waa inuu ku degdego shabaabahu dhallinyarnimadiisa waa inuu ku degdego weyaan oo intuu dhallinyarnimada aynan tegin ka hore uu waxqabsado iyo awqaata cumrihi cumrigiisa waqtiyaalka muxuu ahaa allah uu ka siiyey subxaana wa tacaala inuu ku degdego ilaa taxsiili cilmi aruursi cilmiga inuu muxuu ahaa waxay dhihi jireen soomaalida qur-aan waxaa lagala cararaa gar cilmina ciraa lagala cararaa saasay dhihi jireen marka waxaa weeyaan in qofka intuu da' yar yahay uu waxaa weeyaan ku dadaalo cilmiga ayaa loo baahan yahy weyaan macnaheeda maaha qof cirala cilmi ma baran kara nacam wuu baran karaa saxaabada nabiga alai sl slam iyagoo muxuu ahaa ka huqaama iyagoo muxuu ahaa aad u caddaan badan oo boosha ay cilmiga baran jireen oo nabiga ay diinta ka qaateen in rumeeyeen oo qur xifdiyeen wax badan ay qabsadeen weeyaan laakiin markaas ayaa maskaxda aad u furfuran tahay oo qofka ay u sahlantay wuxuu qabta inayna ka fakarin mashquulkiina qofku u yar yahay ayaa lagala jooda weeyaan nacam walaa yaktara waa inuusan ku kadsoomin ardayga bikhadaci taswiifi dibdhigga khiyaanadiisa iyo dhagartiisa dib dibaan ka dhegeysan doonaa cajaladaan ka dhegeysan doonaa saasaan yeeli doonaa sanad dambaan bilaabi doonaa khadac waa waxaa la yidhahdaa dhagarta dibdhiga iyo watamiili yadadiilada yadadiilaynta qofka mxuu aha yihahda saasay noqon doontaa dhib ma lahaane wahaakada faina kula saacatin saacad la arka oo tamdii marto oo socota min cumrihi qofka cumrigiisa laa badala badel laha iyada uma sugnaanin walaa ciwada wax lagu bedelan karo iyo ciwad ka noqon karo canha lama arko wayaan hadda salaada maqhrib oon tukanay dib dambe nooguma soo noqonaysa khalaas tagtay casirkii tobanka saac maantaan soo marnay dib uma soo laabanaysa maanta waxay ahayd taarikhda labaatan dib uma soo laabanaysa tagtay marka debdama uma arkaysid wayaqacu waa inuu iska jaro ardaygii maa yaqacu maa yaqdiru wuxuu awoodo calayhi dushiisa oo min alcalaa'iqi xiriire ah calaa'iqa waxa weyan qofku waxa ku xiriira qofkanaad saaxiib kula ah kanaad sheeko wadaagtihiin kanaad booqataa kanaa ku booqda kanaa kula haasaawa kanaad muxuu ahay u adeegtaa kana ku adeega dadkaas kugu xirxiran waa inuu intuu awoodi karo iska yaray intuu awoodi karo waa iska yaray qofka ardayga waxbarashada taxsiil ku jira weeyaan nacam wayaqtac waa inuu goy maa yaqdiru waxaa awoodo calayhi dushiisa oo meel calaa'iqi xiriira ah alshaakilati ee inuu barto ku dadaalo ka mashquulinaysa weeyaan iwalcawaa'iqi horjeerooyinka horjeerada muxuu qofka wuxuu u socday wax horjeero u dhiga oo hor istaaga weeyaane nacam oo wayaqطaca u gooya maa yaqdiru caleyh waxaa wada min alcalaa'iqi xiriira ah alshaaqilati mashquulisa iyo walcawaa'iqi horjee nacam horjoorooyinka waxyaabaha hor istaaga oo muxuu ah qofka mashquuliya weyaan almaanicati ka reebta can tamaami alabi alabka cilmiga inuu taam u noqdo oo dhammaystirto ka hor istaagta weeyaan wabadli ijtihaadi dadaalka waa inuu bixiyo wabadli ijtihaadi iyo dadaalka bixintiisa ka hor istaagto weyaan can tamaami alabi cilmi alabka taamnimadeeda iyo wabadli ijtihaadi dadaalka bixintiisa wax al wixii ka hor istaaga waa inuu waxaa weyaan iska gooyo wa quwat اljiddi iyo qofka inuu dhabnimada xooggeeda ku dadaalo waxyaabaha ka hor istaaga fi taxsiili cilmi xasilinta weyaan ka qawaaic ariiqi waa burcad jideed oo kale waa jidgooyayaal walidalik sida awgeed istaxuba ama istaxaba waxay jeclaadeen asalafu salafka attaqaruba qofka inuu ka musaafuro ood ka guurood ka taga can ilahli reerkii inuu ka dhexbaxa ood meel duura aado meeshuu cilmi ka barna ay noqotay meel tolkiisii iyo dadkiisi iyo qaraabadiisi ayna joogin ayay arrintaada aad way wanaagsantahay ihahdeen weyaan walbucda inuu ka fogaado can ilwatani watanka inuu ka fogaado maxaa yeelay liana alfikrata fikradda qofka ilaahay uu geliyey iyo maskaxda idaa tawasacat haddii ay qaybsanto qasurad waxay ka gaabataa oy gaari weydaa can daraki alxaqaa'iqi xaqiiqooyin badan oo cilmiga u baahan inuu gaaro in gaaritaankaas ayay mxuu ahay ka gaabataa weeyaan wa qumuud adaqaa'iqi iyo mas'alooyinka qarsoon oo mugdiyada ku jira oo khabaaya zawaaya darfaha ku jira qofka inuu la soo baxa culays ku noqotaa weyaan laakiin markaad meelaan laga aqoonin ood hariib ka tahay aad tagto od cashirkii iyo sheekhi iyo ardayga iyo adiga naftaada u tafaruqdo aabba walaa hooye walaa walaal walaa qaraabo walaa saaxiib walaa axad aynan muxuu la joogin marka ayada qofka ilaahay uu ka hojiyo baab kale weeyaan oo niyaxumo ay ku dhacdo iyo dadaalxumo iyo kasal uu ku dhaco baab kale laakiin cilmi badan oo daqaa'iqoo qarsoon qofki inuu helo u badan tahay weeyaan allah uu waafajiyo lidalika imaamku wuxuu soo arooriyey caleyh raxmat ullah qowla tabaaraka wa tacaala maa jacala alla muusan yeelin lirajulin hal nin umuusan yeelin min qalbayni laba qalbi fii jawfihi uurkiisa iyo calooshiisa laba qalbi alla muusan gelinin weyaan oo qofka qalbi wuxuu kaga fikirayaa qaraabadii waalidkii fulaan shaqo adeeg wamaa ilaa dalika qalbina wuxuu kaga fikirayaa cilmigii marka waxaa weyaan qofka hadduu tamaam alcilmi rabo cilmiga taamnimadiisa waa inuu waxaa ah, laga aqoonin oo wax mashquulina ay yaryihiin waa inuu aada weyan walidalik awgeeda yuqaal waxaa la yihahdaa alcilmu cilmiga laa yucطika kuma siiyo bacdahu bar ka mid ay qayb ka mid a asaga kuma siiyo weeyaan xataa tuciyahu ilaa aad ka siiso cilmiga kullaka adoo dhan ilaa naftaadao dhan aad cilmiga kaga hibayso qayb yar kama helaysid saas ayay yidhaahdaan weeyaan nacam wanaqala alkhaiibu alimaam alkhaiib albaqhdaadi wuxuu soo raray fi ljaamici kitaabkiisa jaamica la yihahdaa waan soo sheegnay habeen dhexdaa liakhlaaqi nacam liakhlaaqi araawi wa aadaabi asaamic ayaa la yihahda waa kitaab aad u qiimo badan kitaabka wuxuu ku soo raray can bacdihim salafka qayb ka mid ah ayaa muxuu ahaa ayaa ka soo raray inay yidhahdeen qaala wuxuu yidhi laa yunaalu laa yanaalu ma gaara hada alcilma cilmigan ma gaara man qof mooyane caala cidleeyey oo baylahi dukaanow dukaankiisa baylah ka dhigay iyo cidlo ka dhigay oo wakharaba kharibay oo muxuu ahaa gacan bidxeeyey bustaanahu beertiisa oo wahajara ka haajiray ikhwaanahu walaalihii ka haajiray oo maata u geeriyooday aqrabu ahlihi reerkiisa qof ugu dhowaa oo falam yashhad aanan xaadirin janaasatahu janaasadiisa aanan xaadirin qof noocaa sameeyma oyna qof kale cilmi ma gaara weeyaan cilmi ma gaara ayaa raggaas uu ka soo naqli weyaan haddii uu dukaan lahaa dukaankiisa wuu kharibmay oo muxuua cidloobay haddii beer uu lahaa beertiisii waxaa cid ka shaqaysa oo fasha ayuu ayay weyday walaalihiis waxaa ku dhacday cidl muxuuaha qaraabola baa ku dhacday dadkii qaraabadiisa ahaa oo asaga ugu dhowaa ayaa laga yaabaa inay geeriyoodaan uusan janaasada xaadirin muxuu xaadirayn macnaheeda maa magaaladuu joogaa oo uma tagay ma ee markay dhimanaan baxaguu jiraa meel kale ku nool yahay dal kale ayuu jiraaba oo xirnimo ayuu ku maqan yahay halkaasuu jiraa weyaan saasay hadalka ujeedaan weyaan wahada kanaytu kulluhu dhammaantii hadalka imaamka wata aleh ramat ullah wahada warka aan soo marnay oo qiimaha badan iyo arrimaha la sheegay kulluhu dhammaantii wain kaanat habahat fiihi isaga mubaalaqatun kuxeeldheeraasho xogaho kabadbadinba ha ku jirtae falmaqsuudu bihi ujeedka loola jeeda annahu shaniya laabudda waa laga maraman fiihi cilmiga gudihiisa min jamci lqalbi qalbiga in la uruuriyo oo hal meel lagu uruuriyo weyaan waijtimaac alfikri maskaxdana in fikirkiisa uu noqdo cilmigaas halkaasun meeshaas m meesha godka ah wax ku shabooyaan wa qiila waxaa la yidhi amara wuxuu faray bacdu mashaa'ikhi mashaa'ikhda muxuuah qayb ka mid ah wuxuu faray aaliban arday ayuu faray oo lahu isaga u sugnaaday binaxwi maa hadal oo kale ayuu faray oo rawaahu lkhaiib hadda soo marnay ma caala dukaanahu wadayo kale ayuu ardaygiisa faray weeyaan fa kaana marka wuxuu ahaaday aakhiru maa shaykii u dambeeyey amarahu u faray bihi isaga an qaala inuu yidhi hadalkii hadal aan soo marnay mid la eg ama u dhow ayuu arday ardaydiis ka faray uu kula dardaarmayey wixii u dambeeyu yidhi waxaa ka mid ahaa isbiq isbiq sibqi iyo kalar geli kalaray awbaka maradaada kalar ku ridi weyaan ama guduud ha noqda amaba ha noqda muxuu ahaa madow ama wamaa ilaa daalika raangi mari weyaan ranjiyey isbiq waxaad ranjiyeysaa awbaka maradaada kay laa yashhalaka siduusan kuu mashquulinin fikru aslihi dhaqitaankiisa ka fikirka aad ka fikiraysa si kuu mashquulinin waxaa weeyaan maradaada raangi geli oo khamiis cad haddii aad wadato xirowna aad tahay halkaa khamiis unbaa lalahaan jiray iyo hal macuus iyo wax la ah. xirow wax intaa ka ma heli jirinba intii marka aad xataa laba hadduu yahay dhaqitaan aad u baahanta marka dhaqitaankaas waa taqaanaa in la dhaqo in la waro in la feereeyo in shaqo dheer si uusan kuu mashquulin wuxuu leeyihi muxuu aha raangi marada geli marada madow marka gormay wasaq ka muuqanaysa ama marada muxuu ahaa kalarka sidaas ayuu mxuu kaloo daarmi jira weyaan khamiisyaad waad aragtee nairobi ree nairobi khamiisya cadin ay qaataan ash ma ahaba waad aragtee khamiisyahan mulawanka ah mooyaane markii aad mxu hal khamiis qofka u qaato islamaanimadaasu mxu khamiis isbedeli marka qof arday ka war marka oon mxuu aha meel magaalo iyo meel hadda nicmadan iyo barwaaqadan ay taalla aanan joogin marka in saa lagula dadaarmo koleyba waa u martay weyaan wa mima yuqaalu waxyaabaha laga sheega waxaa ka mid ah an shaaficiyi imaam shaafici anahu caleyh raxmat ullah qaala inuu yidhi low kuliftu haddii lagu mashaqayn lahaa oo la xil saari lahaa shiraa'a basalatin basal soo gaditaankeed oo basasha cidda u soo keen intaad bas ah lagu mashquulin lahaa lamaa fahimtu ma aanan fahmayn masalatan masale ma aanan fahmayn saas ayuu muxuu ah laga soo naqliya caleyh raxmatullah ninkaan la taqaanaan imaamka oo culumta tasiilkeeda ragga ugu horeeya muxuu ahay culama alislaam ka mid a madhabkan mashhuurka oo taqaanaan oo annaga hadda nasab sheegana soomaalida iyo ummadda muxuu bariga africa ilaa yeman ilaa indunuusiya ilaa waxaa weya meelo badan ay u nasab sheegtaan ilaa malesia mxuu ahaa madhabka lah ninka isaga ah ayaa saala caleyh raxmatullah annowcu raabicu marka noocaa saddexaad waa marka ardayga waa inuu intuu da' yahay iqtanim hamsan qabla hamsin shabaabak qabla haramik intaad dhallinyarata odan gaboobin marka qofka inuu ka faa'ido oo wax alla wixii ka mashquulin laha waxbarashadana uu dhinac iska mariyo ayaa loo baahan yahy waad aragteen jaamacadaha oo hadda beryahan noqotay meelaha cilmiga sharciga laga barto qof labaatan iyo shan ka weyn ma qaataan in badan oo ka mid a ah. maxaa yeelay qofka hadduu marba labaatan iyo shan gaaro xaasuu yeeshay wuu mashquulay mas-uuliyadaa saaran waxaa weeyaan sayid ayuu noqday laakiin qofka markuu toban iyo sideed iyo wixii un toban iyo shan iyo toban iyo afar iyo toban iyo sagaal iyo labaatan iyo labaatan iyo ko meelaha markuu joogo waa xilliga uu firaaqada fiican hayo weeyaan marka qofka xilliyadaas inuu muxuu ku dadaalo oo waxaa weeyaan uusan mashaaqishana iska yaraya ayaa loo bahan ya adduunkan gadaal ka imaan doona wax aan la waynayn qofka guur hadduu raba guur gadaal usii macaananaya hadduu qofka raba muxuu ahaa dhaqaalo raba dhaqaalo markaasuu kula siman yahy dhaqaalo markaasuu kula siman yahy guur markaasuu kula siman yahy laakiin cilmiga markaas kulama sino cilmiga weliba cilmiga xoogga leho qofka uu meel ku gaari karo intuu dayar yahay waa inuu aad uga dadaalo weyaan qofkii dee hadda ay dhaaftayn yuusan ka harin ee caruurtiisa kula dadaala cilmiga isagaa inay muxuu aha meel ka gaaraan weyaan waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah, hadda baryahan waad aragteen waxaa aad xoogga loo saaraa qofka inuu canugiisa primary school dugsiga hoose dhexe waa inuu dhammeeyo kadibna waa inuu dugsiga sare secondary waa inuu dhammeeyo kadibna jaamacad waa in lagu xarayo qofka intaa haddii aanan canuga la marinin canug la dayacay oo la dilay oo la mxuu aha qiima tiray ayuu noqonaya laakiin canuga haddii qur-aanka la xifdisiiyo oon muxuu ahaa kadibna eh, diintii allah la baro subxana wa tacaala oo jaamacad islaan laga soo bixiyo waxaa loo haystaa inuu gaajo u dhimani saasaa loo haystaa walcaksu saxiix imisaa qof oo hadda jaamacadihii inta ka soo baxay bagamundoa guryaha aad joogtaan maaragta guryaha la jooga gabdhaha ka shaqeeya oo hadda muxuu bogaasooyinka mid aan secondary school aan wadanin waa yarta u fiirsada waad aragteen aan filaya qaara jaamacada wataan qaara jaamacada aan wataan dadka dhallinyaradii muslimiinta aha inta muxuu aha shaqalaanta oo meelaha taagtaagan oo war meelahan iga ergeylaho muxuu ah oo jaamacada soo dhameey aaday u badan yihiin baynamaa qofka diinta soo barta qof inta diin soo barta qof isdayacay waa gooni oo diinta ku dhaqmi waayey ama diintii iyo allah subxana wa tacala aduunya ku raadi baab kale laakiin in soo xifdiyo dayacan arka dugsiu iska furani halkaasuu lacag daldalaya ya somaad dugsi qur-aan soo xifdiyo bas waa dhan baa daba taagan hooyooyinkii lacagtoodii halkaasay ku dhamaatay ya aabayaalki wixii soo shaqey halkaasay ku dhamaatay sharafta loo hay arka macallinka maanta munaasabad aroos ama munaasabad muraad ama ayashay haddii ay jirto macallinka haddii aan loo yeerin may ansixin soo bal arka marka shuyuukhdi waa saas kale cilmigan diiniga ah man araada اdunya facalayhi biاlqur'an waman araada alaakhira facalayhi biاlqur'an waman araadahuma facalayhi biاlqur'an diintan qofkii adduun raba diintaanaad ka heli qofkii aakhira rabana diintaanu ka heli qofkii adduuniya akhira isku jirta diintaanu ka heli xaggeed kala socotaa marka ilmihii marka waxaa weeyaan haddii laga maarmi waayo oy noqoto ilmihii in loo gooyo waxbarasho oo muxuu ahaa maadiga ah la baro aqala shay ilmahaada qayb ka qayb diintaan dhaxasho oo mxuu ahay dhaxalka nabigeena alai slam qaadata reeb oo qur-aanka oo diinta bar ingiliishkan iyo mxuaha xisaabahan iyo tuushin yaelaad guriga uu qaban kartaa waxay tahay malaha wax weyn dadka waxay u arkayan mararka qaar canugeyga waxaa weya waxaa rabaa inuu waad aragteen kuwii intaas lala maray meelahan ay qaarkood tataagan yihin oy macno weyn lahayn oy ummaddii ay tooriye ku qabanaan rafaadinaan wamaa ilaa dalik secondariyan kaso bixi leed marka arrimaha ayaga waa muhiim in cilmiga lagu dadaala u noqdo dhallinyarada lagula dagaala haddii xada uu soo dhaafay dhallinyaranimadii raggii mxuu ahay la dhalay waa in lagula dadaalo weeyaan qofka weyna uusan ka quusanin oo cilmiga uu ogaado saxaabada nabiga alai sl inay in badanoo ka mid ah ayagoo weyn oo rag weyn oo cirala diinta allah xambaareen subxana wa taala qur xifdiyeen islaamkaana u gargaareen nacam nawca afaraad annawcu raabic nooc afaraad an yaqnaca wa inuu kaga ku qanca ama kaga qanac min alquuti quudka iyo risiqa wa inuu kaga qanac bimaa tayasara wix fuudaada wain kaana haba ahaada yasiira mid yar xirowbaad sooma adaad heshay quracaad heshay cashaad heshay ama midku ayaad heshay intii yarood heshay intaas haba yaraada ku qana ilaahay subxana wa tacaala alqanaacatu kanzun laa yafna qanaacada waa bangi aanan dhammaanaynin ilahay qofku qanaaco siiyo waa bangi aan dhammaanaynin haddii balaayiin qofka la siiya qanaco uusan lahayna waa imtixaan marka intaas yarood alla ku siiy subxana wa tacala haba yaraata iskaga qanac in badan hadda alla ku siiyana ku qanac in yar in badan wuxuu rabbi ku siiya qanaco ku yeela weeyaan wa min alibaasi dharkana waa inuu kaga qanca bimaa yasturu wixii astura oo cawradiisu astura milahu isaga qof dadka la mid ah. xirta adig kule midkaa waxay libisan yihiin muxuu iska labiso adna wax ka dheeri ha raadinin wain kaana khaliqan mid muxuu ahaa duuga haba noqdee khaliqa waa duuga weeyaan fa bisabri sabarka oo lagu sabra calaa dayqi alcayshi noolal muxuu aha ciriiriga nolosha ciriiri lagu sabra ayanaalu uu ku gaara ardayga sicata alcilmi cilmi waasica muxuu ahaa firaarkiisana can mutafaraqaati alamaali iyodadiiliyaalka kala tagtagsan inta wa ka qaba inta wa ka qaba qof somaan arkin wuxuu rabaa inuu cilmiga barto o wuxuu rabaa inuu mxuu ahaa baarlamaanka gala ood halkaas gala wuxuu rabaa inuu dhakhtar noqdo wuxuu rabaa inuu injineer noqdo wuxuu rabaa inuu mxuu ahaa kaabaqabiil noqdo wuxuu rabaa inuu mutafariqaat alamaal waxa suuragal maahan hal shay ku takhasus shayga asagana shareecadaha noqdo meelkaasaa wax walba kaas siyaasiga saa kusoo hogaamini dhakhtarka isagaa kusoo hogaamini injineerka isagaa kusoo hogaamini wax walba isaga kuu keeni cilmigaas ayaa hadda qolya muxuu ahaa ragga madaxda waad aragteen culimmada oo weyn ilaha noxmidi subxana wa tacaala haddii ay telefoon u diraan hore ay kasoo ordayaan kuwa ugu weyn siyaasadna ma galaan weligood shuqulna kuma lahan danna kama lahan cilmigaasa ilahi subxana wa taala ugu hogaamiyey ugu cabiidiyey marka cilmigaas aad ilaahay ula dan leeda subxana wa tacala oo dan lahaynkaa kusoo ugaarso kaas ayaa ilaha subxana wa taala kugu soo qabanaya weyaan marka arrinta ayada waa muhiim nacam yajmacu cilmigaas ayuu ilaahay kugu jamciyaa shamla alqalbi qalbiga kala tegiisa oo can mutafaraqaati alamaali iyo dilooyinka kala tagsan ayuu rabbi subxana wa taala kugu soo ururiyaa oo kadibna fatufajir arrimahaas aan soo sheegnay oo qofka inuu ku sabra dayqa alcaysh noloshaas ciriiriga ah iyo dharkaas muxuu ahay iska duugoobay iyo muxuua xaaladaas sabarkaas noocaasa ayaad allah subxaana wa tacaala cilmi waasica kadibna uu ku siya oo fatafajira markaasay qarxisaa oy burqisaa fiihi isaga yanaabiicu lxikam xikmadaha ilaheedaas rabbi subxana wa taala ugu burqiyaa marka qofka ardayga asaga weeyaan imada xikmadda iyo murtida waxay leedahay ilimo iyo rido ayay leedaila ayay leedahay ilahaasaad rabbi subxana wa taala aad u bujiyaa weyaan mxuu ardaygaas uu rabbi ku siiya subxana wa tacaala qaala shaafici imaam shaafici wuxuu yihi raximahullah maxaa idiin qor raximahullah mise radia allahu canhu sida asalka ah radia allahu canhu istilaaxa yeella waa saxaabada iskale wixii ka dambeeya raximahullah weeyaan laakiin sheekha cali raxmatullah ma isaga mise waa nusaakta raggi muxuu ahay qoray weeyaan radia allahu canhu ayaa ku badan marka radia allahu canhu saxaabada ayaa sida asalka loo adeegsadaa weeyaan ragga salafka oo ka dambeeyey taabiciinta ka bilowdana sida mxuu aha musalaxoo laisla yaqaano raximah ullah ayaa loo adeegsada allah naxariisto kuwaana radia allahu canhum allah ka raali noqda nacam wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriin walansaar waladiina itabacuuhum biixsaani radia allaahu canhum waraduu canhum saasuu asaga rabbi ayaa sheegay radia allahu canhum marka cibaaradaas ayaa loo raaci wey halkaas ayaa loo aaday nacam qaala shaafici wuxuu yihi raximah llah laa yalubu ma raadiyo axadun qof hada alcilmi cilmigan bilmulki boqortooye iyo madaxnimo isagoo madaxnimo oo santaaga oo boqornimo iyo mxuu aha madaxnimo ku raadiyo iyo wacizi nafsi nafta inuu mxuu aha sharfo naftiisa oo fayaflaxa kadib u liibaana ma dhicin weyaan walaakin warka lagu laabiya cilmiga waxaa lagu helaa walaakin warka lagu laabiya cafwan man alabahu qofka cilmiga ku dalba bidulli nafsi nafti inuu hoos u dhigo oo naftiis u dullooya iyo wadayq alceyshi nolol ciriiri ah wa khidmat alculamaai culimmadii cilmiga udhigaysa inuu u khidmeeyo aflaxa wii liibaanaa weyaan wa qaala wuxuu laa yasluxu ma suubada alabulcilmi cilmiga raadintiisa ilaa limuflisin qof muxuu ahaa shiinlaawo shanlaawo ah qofkaas unbaa ka liibaana weeyaan qof shiinlaawo shanlaawo ah muxuu ahaa gacmiis dhulka yeelaan oo waxba aanan haynin faqiira ayaa ka liibaana wey macnada maa qof dhaqaala haysta ma liibaano laakiin kaas ayaa waxaa weeyaan qalbigiisa wakhtigiisa ile qofka dhaqaalaha haysta waa mashquul qalbigiisii iyo wiiisii wakhtigiisii businesskii wamaa ilaa dalik saasuu kala jeeda weyaan qiila waxaa loo yidhi imaam shaafici wala alghaniyu almakfiyu aniga taajirka oo weliba laga kaafiyey inuu ri raadiyo alla ka dhiga ataa kama liibaanamaya qaala wuxuu walaniyu makfiyu aniga laga mxuu aha laga kaafiyey riia itaa itaa mxuah kama liibaana weyaan oo meeshii la rabayoo sara kama gaara in badan waqtigiis ka mid ku baxaysaa xitaa haddii hawsha loo haayo oo iyo mxuu ahaa bangigii iyo shirkadii iyo wixii dad kale ay u haayaan qasab waxaa weyaan maanta maxaa gadmay waa kusoo dhacaysaa say waanta wax yihiin waxbaa isdabamaray dalabkii mombaasa ma ka soo saama marka madaxiisa qayb ka mid ah wuxuu ku mashquulsan yahay busineska sida awgeed meeshii oo qofkan faqiirka oo dadaala uu ka gaara kama gaarayuu la joodaa weyaan laakiin cilmi ma helay maaha macneed wa qaala maalik imaam maalik wuxuu yidhi lidalika waxaa oo culimo oo dhaqaalo badan lahaa ayaa jira weyaan ayaa jireen inkastoo ragga fuqarada ay ka badnaayeen wa qaala maalik imaam maalik wuxuu yidhi ma gaara axadun qof min hada alcilmi cilmigan maa yuriidu wuxuu doonaa kama gaara xataa yudira bihi inuu ilaa uu ka dhibaatay alfaqru faqiirnimada ay ka dhibaatayso weyaan oo faqiirnimo ay nafta u keento wayuirahu uu ka hormariyo cilmiga calaa kulli shayin wax la arko weyaan wa qaala abu xaniifata anucmaan ibn haabit alimaam abu xaniifa wuxuu yidhi yustacaanu waxaa loo kaalmaysta cala alfiqhi fiqiga waxaa loo kaalmaysta iyo fahamka diinta bijamci alhimami himayaalka ama bijamci alhami murugta in la mideeyo wayustacaanu waxaa loo kaalmaystaa cilmiga calaa xadfi alcalaa'iqi xiriirada in la gooya biakhdi اlyasiiri in yar oo laga qaato cinda alxaajat marka loo baahdo xiriirka xataa ummadda allaleeda marka ardayga tahay waa inaad yarayso oo inta aad u baahanta un aad muxuu kala xiriirto weyaan walaa yaziidu mana kordhinayo weyaan oo siima kordhinayo fa haadihi tanaytu aqwaalu haulaai aimata imaamyaalkan hadalladooda weeyaan aladiina kuwaasoo lahum ayaga ay u sugnaat fiihi isaga alqidxu alqidxu leebka almucallaa ee la saramari weyaan qidxiga almucallaa ee la saramari weyaan qidxiga waxaa weeyaan qolyahan oo eh, nimankii ahaa jaahiliyadii waxay samayn jireen alistiqsaam biاlazlaam wa an tastaqsimuu biاlazlaam intay leebab iyo muxuu aha fallaare iyo soo qaadaan ayay kadibna ay kii soo baxay ku mxuu ahaa samayn jireen ay ku samasaarsan jireen ama ay xumaan ku saarsan jireen waxaa weyaan leebaba meel lagu ridi kan waxaa weya sharbu cabiraya kan wuxuu cabirayaa jabitaan kan guulu cabiraya wamaa ilaa daalika mid ayuu soo qaadanaya ka isaga ayaa marka ah, almucalla kaas ayaa kan la saramariy oo qiimaha marka leebabka ayaga ah oo meesha ku jira leebka ugu qiimaha badnaa ugu wanaagsana ayaa ragga ayaga ayaa qaatay iyuu kala jeeda waa isticaara ku jirta meesha oo muxuu ahaa jaahiligaad lama aadin wuxuu kala jeedaa markii leebab meesha ay yeelaan leebka ugu qiimaha badnaan ragga qaatay waa kee waa kuwe waa culimadu kala jeeda waa intaa war kale maaha weyaan fa hadihi aqwaalu haulai laimati imaamyaalkan qoyaalkooda weyaan alladiina kuwaasoo lahum ayay u sugnaatay fiihi isaga alqidxu leebaalqidxu leebab almucallaa ee la saramariyey hayra mudaaficin muxuu ayaga ku cihirinaysan aan la wa kaanat waxay ahayd tanayt axwaaluhum xaalayaalkooda saasay ahaatay weyaan marka hadalladaas qiimaha badan culimadaas martabadaa sare joogta hadaladooda weyaan cid marka hadalkooda ka hor imaan karto ama ka hor imaadayna ma jirto weyaan xaalkoodana saas ayuu ahaa saas ayuu imaam kusoo khatimay caleh raxmat ullah qaala alkhaiibu albaqhdaadi wuxuu yihi raximah ullah wayustaxab waxaa muxuu sunna ah ardayga wayustaxabu waxaa loo sunnadan ama istixbaabkan waxa uu ka hadla wuxuu kala jeeda waxa u wanaagsan saasuu kala jeeda weyaan wayustaxab waxaa u haboon liaalibi ardayga an yakuuna inuu ahada casban doob inuu ahaada maa amkanu int suuragal ah. guursanin maxaa yeeley lianla yaqtacahu inuusan geynin alishtiqaalu ku mashquulitaan ku mashquula bixuquuqi zawjiyati xaasnimada iyo xaaska u samaysta xuquuqda ay leedahay inuu ku mashquulin weeyaan wa alabi maciishati iyo maciishad iyo noolol raadin can ikmaali alabi cilmiga dalabkiisa inuu kamisho oo damaashtirto ay ka mashquulinin weyaan wa qaala sufyan thawri wuxuu yihi raximah man tasawaja qofkii guursada isagoo arday ah faqad rakiba albaxra bad ayuu fulay weeyaan qof bad fuulay oo weliba maraakibta hadda berigaa jirtayna markabya markabahan muxuuaha matoorada lama ahayna markab wuxuu ahaa oo sharaacah shariicah oo sharaacah oo muxuu ahaa teendha iyo wax noocaas ku socda weeyaan faqad rakiba albaxra bad ayuu fulay wayan qofku guursada isagoo ardaya fain wulida lahu haddii wax loo dhalana fain wulida lahu haddii loo dhalo waladun canug haddii loo dhalana faqad kusira bihi waa lala jibi weeyaan oo markabkii u fulay badda dhexdeeda kula jabay nacam wabiljumlati guud ahaan fatarku taswiiji guurka oo laga tago likhayr muxtaaji ilayhi qofkaan u baahnayn aw hayr lqaadiri qofkaan awoodin calayhi awlaa saas ayaa haboon weyaan laa siyamaa gaar ahaan liaalibi arday alladii kaasoo rasu maalihi rasu maalka iyo xoolihiisaba uu yahay jamcu lkhaairi qalbiga inuu ku ururiyo inuu qalbiga uruuriyo ood ku ururiyo cilmiga iyo waijmaamu qalbi qalbiga inuu ugu raaxeeyo cilmigaas iyo washqaalu lfikri fikradiisa iyo maskaxdiisa inuu ku mashquuliyo cilmiga ardayga ay xaaladiisa noocaas tahay oo shaqo kale baan lahayn badda inuu galo waa lagaga haboonyay ayuu leeyahay caleyh raxmatullah marka qodobka marka afaraad waa inuu qofka ardayga ah mashquul iska yareeyo nolol mxuu ahay kooban muxuu ahaa ku kaaftooma guurka xataa uu dib u dhigta saas ayuu muxuu ahaa imaam ku taliya caleyh raxmatullah laakiin qofkii u baahdo oo ka baqay inuu zina ku dhaca awoodna ula marka iyada waa samaynaya qofkii awood aan lahayna marka iyada wuxuu samaynayaa inuu soon la yimaado siduu nabigeena uu shaaday alayhi salatu slam annawcu alkhaamisa nooca shanaad an yaqsima waa inuu qaybiyo awqaata leylihi habeenkiisa muxuu ah waqtiyaalka iyo wakhtiyaalka habeenka iyo wanahaarihi maalintiisa wakhtiyaalka ku jira waa inuu qaybiye weeyaan ood samaystay jadwal iyo muxuuah qorshe uu samaysta weeyaan wayakhtanima waa inuu muxuuah ka haniimaysto ood ka faa'idayso maa baqiya wix soo haray min cumrihi cumrigiisa fa ina baqiyata alcumri cumriga inta ka soo hartay laa qiimata lahu qiima amaba dhaqaalo lagu bixin kara ma jiro weyaan laa yuqadaru biaman aloojeeda laa qiimata lahu qiimo ma lahanoo macno ma laha maaha macnaheeda ee waxa weeyaan wax lala meel dhigo ayaanan jirin ah, waqtiga hadda kugu harsan waxaad la meel dhigi karta ma lahan weyaan maanta saacad haddaa la yidhahda lagaaga iibsanayaa bilyan dolar saacaddaasa ka qiimo badan faina baqiyata alcumar laa yuqadaru lahu laa yuqadaru aw laa qiimata lahu qiimo la barbardhiga ama wax u dhigmo lama arko weyaan ee ka faa'idayso imaam marka wuxuu galay wakhtiyada inuu marka kuusii kala qaybiyo oo wakhtiyada sida loo kala xifdinaa kee xifdi ku fiican kee mudaakara ku fiican kee raacasho ku fiican kee waxaa weeyaan baxdi ku fiican iyo cilmi baar waajadu alawqaati wakhtiyada kan ugu wanaag badan xifdiga alasxaar wakhtiga suxuurta weeyaan wakhtiyada muxuu ahaa salaada fajir ka yar horaysa wakhtiyadaasaa xifdiga ugu fiican walilbaxi cilmi shaybaarka cilmi baarkana alabkaar subaxda aroortii hore walkitaabati wax qoritaankana oo kitaabka qofki inuu taliif sameeyana wasata nahaari maalinta bartamaheeda weyaan walmuaalacati raacashada cilmiga mudaakarati dadka mxuu aha lisla raacdana bileyl habeenka ayaa haboon weyaan waqala khaiib wuxuu yidhi albaqdaadi caleh ramat ullah ajwadu awqaati alxifdi xifdiga waqhtiyada ugu wanaag badan alasxaar waqhtiyada suxuurta weeyaan uma wasata nahaar maalinta bartamaheeda weeyaan uma alhadaat waa aroortii ayaa ku xigta weyaan qala wuxuu yidhi waxifdu leyli habeenka xifdigiisa ayaa anfacuka nafci badan min xifdi nahaari maalinta xifdigeeda weeyaan wa waqtu ljuuci wakhtiga qofku uu baahan yahay ayaa anfacu ka nafci badan min waqti ashibac markuu qofka dhergan yahay iyo markuu baahan yahay xifdiga wuxuu wanaag badan yahay waqtigu qofkuu baahan yahay weeyaan calooshibadi xaggeed wax ku xifdinaysaa waa buuxdaa intuu isu leexe saa isu leexe wamaa ilaa dalika waxaa weeyaan mar baabka iskuma toosahay qaala wuxuu yidhi waajwadu amaakin xifdi meelaha waxa lagu xifdiyay meesha ugu wanaag badanna alghuraf waa qolalka xiran qol xiran oo kaligaa tahay ayaa ugu wanaagsan weeyaan iyo wa kullu mowdicin mool kasta oo baciidin ka fog can ilmuhliyaat wax ku mashquuliya waxbaan xifdinayaa kombyutarn wuu ii shidan yahay waxna waan dhegaysanaya waxna waan xifdinayaa isma qaadanaysa ama agtayda laga buuqayaa ma soconays qaala wuxuu yidhi walaysa ma ahanin bimaxmuudin mid la mahday alxifdu in la xifdiyo bixadrati nabaat meela doog iyo geeda ay mxu ku muuqmuuqdaan in lagu xifdiyo ma mxuu ahay lama jeclo weyaan wax haboon maahan iwalkhudrati meel cagaar ah iwalanhaar webiyo socdinta adag fariisato kadib waxbaan ku xifdina aad tirahdo ma shaqaynayso mana wanaagsano iyo wa qawaaric ariiqi jidadka bartamahood intaa kursi adigata meelaha atri waxbaan xifdinaya ma soconaysa iyo wadajiiji aswaati meesha buuqa badan oo muxuu ahaay qabobacd ay ka yeerayso iyo huwanka uu ka yeelaa in wax lagu xifdiyo ayadana e, wax la mahadiye ma ahan liannaha maxaa yeele tamnacu waxay diidaysaa min khuluwi qalbi qalbiga inuu mxuu ahaay barax tirnaado ood keligii ahaada haaliban in badan qalbigii aad ku ridi lahayd cilmiga ood ku xifdin lahayd wax kale ayaaba mxuu aha ku wareega weeyaan marka taana waa inuu qofku wakhtiyadiisa kontaroolo isku aadiyo xilliga xifdiga xilliga baxiga xilliga muxuu aha raacashada xilliga waxaa weyaan xiliyadaas saa u kala habaysta weyaan iyo meelaha boosaska xataa wax lagu xifdinay boosaska waa inuu qofka kala doorto weyaan annawcu saadisu nowca lixaad min acdami alasbaabi asbaabta kuwa ugu weyn ay ka mid ahaatay min acdami alasbaabi asbaabta kuwa ugu waaweyn ayay ka mid ahaatay oo almuciinati ugu kaalmaysa qofka cala ishtiqaali inuu cilmiga mxuu ku mashquula ood cilmiga barto iwalfahmi cilmiga inuu fahma iyo wacadamalalaali ama milaali qofki inuusan mxuu ahay noogin ee ugu kaalmaysa ay ka mid ahaatay qadar cunitaankii alyasiiri ee yar oo min alxalaash ka mid weyaan cunadaada waa inay in yar oo xalaal ahaato weyaan nadiif ah, oo tuubta waa inay ahaato weyaan qaala shaafici wuxuu yidhi raximah ullah maa mud sitta sana lix iyo toban sano maanan ragin ayuu yidhi caleyh raxmatullah nacam wa sababa daalika arrinkaas sababtiisana maxay tahay ana karata alakli cunitaanka badadiisa jaalibatun waxay soo jiidaysaa likarati shurbi cabitaan badanay soo jiidaysa haddi aad cunno ka dharagto ood ugaal isku taagto waxaad u baahanaysaa inaad biyo badan cabto wa karatuhu biyo cabkan badantiisana jaalibatun waxay soo jiidaysaa linowm hurda iyo walbalaadati doqonnimo qofka inuu fahmo beelo ayay keenaysaa weyaan iwa qusuuru dihni maskaxda inay gaabato iyo futuurulxawaasi xibnaha inay mxuu aha ay daalaan ay keenaysaa weyan wakasaljism jirki inuu mxuu ahaa wahsi qof hadda inta duhurka halkaa tagay kadibna saxan ugaali isku taagay ma laga yaabaa inuu ilaa casarka mxuuha soo joodo halis weyaan inuuba yaraysto gooni oo marka rob u yidhah kootaha lai keena kootadi dhanko iskaga sirriix waa baab kale laakiin hadduu saxan weyn oo ugaali iyo waxeedii isku taago ardayna uu yaho laga rabo cashir inuu casirka ka baxa isma qaadanaysa waa inuu marka in yar oo xalaal ah uu ku dadaalo weeyaan naam qofka kale iska cuni karaa cunadiisa dhib weyn ma jiro weyaan waxaan cudur u keenayn laakiin ardayga waxaa wayaan cunadiis waa aad iskaga yaray nacam wa kasal iljism inuu muxuu ahaa wehsado ood muxuu ahaay wahsi uu ku dhaca haadaa arrinkaas waxaa la sii jira haadaa kanaytu maca maa fiihi wax ku jira oo lala qabo maca maa fiihi wixii ku jira oo lala qabo oo min alkaraahiyati karaahiyad asharciyati ee sharciga ah oo sharciga xaggii karaahi waa makruuh weyaan iyo watacarud qofka inuu banbaxa likhaari اlasqaami cudurada khatartooda inuu banbaxo albadaniyati ee jirka ka qabanaysa kama qiila sidii loo yidhi faina daaa cudurka akara maa taraahu faina daa akara maa taraahu yakunu min aلطacaami aw الsharaabi karaahiyada uu sheegaya waxaa wey cunada qofka inuu iska badiyo oo israaf ku dhaca kuluu washrabuu walaa tusrifuu ha xadgudbina qofki inuu adgudba xadiid kalna waa noo imaan doona insha allahu tacala wuxuu yidhi faina daa cudurka akaru maa taraahu intaad arkaysa inta ugu badan yakunu wuxuu ahaana min aacaami cunno aw sharaabi ama cabitaan qofka marka cunada badan cudur ayuu keena wayn lidalika soomka waa caafimaad walam yura lama arkin ayuu yidhi imaamka cali raxmat ullah ibnu jamaca axadun qof lama arkio meel awliyaa awliyada ka mid ah iwal a'immati a'immada ka mid ah, alculamaai culimmada aha yasifu isagoo tilmaama shaakiran xaal uya mid ku shukrina oo arrinta ayada muxuu ahaa ammaana oo la dhacsan aw wusifa amaba lagu tilmaamay isaga bikarati nin kaana akaalan nin cuncun badan ayuu ahaa ama isagoole mxuu ahaa qof ku tilmaama ole mxuu ahaa hebel waa nin wanaagsan oo cuncun badan lama hayo ayuu leeyahay caleyh raxmatullah ama isaga ha lagu ammaano ama waxa ku ammaana lama hayo walaa xumida bihi ama isaga lagu mahadi weeyaan wa inamaa in kalamaani yuxmadu waxaa lagu ammaanaa karatu lakli cunitaanka badnadiis min adawaabi xoolaha iyo daabooyinka allatii taasoo laa tacqilu caqliga aanan lahayn bal hiya iyada mursadatu waa mid loo diyaariy licamali in lagu shaqeeyo marka cunnacun badan xoolahaas ayaa ku habboonun qof bini aadan ahoo caaqil ahoo waxbarasho iyo diin iyo khayr u jooga in lagu ammaano waa cunnacun badan sax ma ahan baa lagu ammaana ayuu leey imamka caleh raxmat wadihnu saxiixu maskaxda muxuu afiyow ashrafu isaga iyada ayaa ka sharaf badan ama isaga ka sharaf badan min tabdiidihi in lagu kala tegsiiyo wa tactiilihi lagu shaqatiro bilqadri qadar alxaqiiri ee hoos oo hoos dhigan oon qiimo lahayn oo min tacaamin cunno ah lagu mahuuliy taas ayaa ka maskaxda cunada haddii caloosha la buuxiyo maskaxda inay kala tagto ay qiimo beesha oo waxqabadkii aad ku yaraada ayaa waxaa weeyaan ayaa dhacaysa marka maskaxdan qiimaha badanood rabbi ku siiye subxaana watacaala oo sharafta badan in lagu shaqatiro oo howlgab lagaga dhiga cunno oo aad u liidan maahu yul imaamka aleh ramat weliba cunada ayadana waa yaulu yaulu uu wuxuu ahaay u dhammaado ama ay u dambayso amruhu amarka isag amarkiisa cunada ayada amarkeeda u dambeeyo ilaa maa shay qad culima la ogsoon yahay cunna haddii la buuxiyo xagee aaddaa waa taqaanaan meesha wax noocaasa in maskaxdaada qiimaha badneedood cilmi lkitaab wasunna aad ku shubi lahayd inaad muxuu aha howlgab kaga dhigta cunnadaas awgeed qiimaha darno halkaan ay u dambaynaysa sax ma ahan ayuu leeya weeyaan mana toosna walow lam yakun haddii aynan ahayn min aafati karati acaami cunnada la badsada aafadeeda iyo washaraabi cabitaanka la badsada ila alxaajatu ubaahasho loo bahda ilaa karati duhuuli lkhalaa'i mashquulgelitaan badnideed loo baahda haddii aynan ahayn lakaana waxay ahayd yembaqii mid hamoon lilcaaqili qofka caaqilka allabiib ee dhiifoon an yasuuna inuu mxuu ka ilaaliyo nafsahu naftiisa canhu cunadaas inuu ka ilaaliyo waman raama qofkii dalba alfalaaxa liibaanitaan u liibaana filcilmi cilmigu ku liibaana iyo wa taxsiil buqyati doonistaankiisa uu mxuu ah xasiliyo uu gaara minhu cilmiga xaggiisa maca karati alakli cunno badnideed iyo washurbi cabitaan badnideed iwanawm hurdo badan faqad raama wuxuu dalbay mustaxiilan wax suuragal aanan ahayn ficadad sida caadada inaad ilaha iskaga kaashubo baab kale laakiin adoo calooha inaad buuiso cabitaanna ka buuiso hurdana aad badiso cilmina waan rabaa calaama noqonaya laba isqaadana maahan ayuu imam kale aleh amatullah walowlaa waxaa haboon an yakuuna ama u haboon an yakuuna inuu ahaada akar maa yaudu wuxuu qaadana wax u badan oo min aacami cunnada maa warada wuxuu ku arooray fi xadiii xadii can nabi kaga so arooray sal sl nabigeena oo nabiga muxuu yidhi aleh slat slam maa malaa ma buuxinin ibnu aadam ibnu aadam wicaaan waaloo sharan shar badan oo ka xumaan badan oo ka liidan min banihi calooshiisa bixasabi ibni aadam ibni aadam waxaa kaga filan amaba waxaa ku filan luqaymaatun dhowr cantuuga ayaa ku filan ama dhowr afgashi yuqibna uu ku ooga uu ku taago sulbahu dhabarkiisa ilaa cunadii haddii caloosha waxba aan la gelin dhabarkii aa soo jeeba marka dambe xaaladda khatar ay noqonaysaa intaasaa kaga filan weyaan muxuu aha cunno fa in kaana haddii ay tahay laa maxaala shaki muxuu ahaa midaan laga maarmayn ama shaki la'aan oo bahasha cunada la yara badsada laga maarmi waayo hee fa uluun saddex meelood hal meel liacaamihi cunadiisa ha u diyaariya qofka wa uluun saddex meelood hal meel lisharaabi cabitaankiisa ha u banneeya weeyaan wa uluun saddex meelood hal meel linafasihi neeftiis uu neefsana rawahu tirmidi xadiidkaas waa xadii culimada qaar ay yihahdeen waa xasan qaarna ay yihahdeen waa daciif laakiin cilmiga alijaaz alcilmi fi lqur'an wasunna culimada eh, mxuu ahaa eh, ka shaqayso waxay leeyihiin xadiidkan ficlan yutaabiq oo waxa weeyaan eh, raggan xasanka ka dhigay ayay garab siinayaan oo waxay leeyihiin arrin sugan ayaan ogaanay oo cilmi ah oo xadiidkan nabiga ala sl slm oo caddaynaa maxay leeyihiin caloosh haddii la buuxiyo neeftii ay xiraysaa xitaa waxay ay sanbabkii shaqadiisii ilaan sababka wuxuu u bahan yay meel uu ku neefsada markii cunada aad soo buuxiso somaad arkin dad mxuu ah markay cunada ka dargaan dhallinyarada yaryar marka lahay meelahaas kadibna qofka uu haasaa uu yidhaahdo ood muxuu aha ah, taagno soma arki meelaha sabka iyo meelaha marka la taga oo baash si fiican muxuu ah loo taabta sooma arki rag muxuu saa u taagmay qaalis matajiya xataa marka baabkaas waxaa yeelay meeshii lagu neefsan lahaa oo sababku ku dhaqdhaqaaqi lahaa ayaa waa xira baashi halkaas soo istaagi qofka inuu dhinto halisaaba marka baasha in muxuu ahaa qofka uu ku dadaalin cunnucunka badan ayuu nabiga cala sl slam caddaynaa weyaan xadiidkana insha allahu tacala waa xasan inkastoo culimada qaar ay leeyihin wa daciif fain zaada calaa dalika arrintaa hadduu muxuu ahaa ka kordhiyo faziyaadatu kordhintaas israafun waa israaf iyo ku xadgudub oo khaarijun ka baxsan can sunati sunnada ka baxsan weyaan waqad qaala allahu tacala allana wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wakuluu cuna washrabuu caba walaa tusrifuu ha xadgudbina weeyaan qaala bacdu alculamaa culimada qaar ka mid waxay yidhahdeen jamaca allahu alla wuxuu ku ururiyey bihadihi tanayto alkalimaati kelimooyinka ah oo wakuluu washrabu lasrifu wuxuu ku kulmiyey aiba caafimaadka ayuu ku kulmiyey kullahu dhammaantiis weeyaan hada wallah aclam wsala allah wslm cala cabdi rasuuli mustafa